wacan dhegeystayaal idilkiin barnaamijyada joogtaan is walbadana maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ogaal mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa barqannimo axadda taarikh waxay ku aaseysan tahay shanta bisha maars sannadda qodobada dogaal ku maqli doontaan waxaa ka ah madaxweyne xasan sheekh oo dalka qatarka kaga qaybgalaya shirka dalalka soo koreeya qaramada midoobay waxaad kaloo maqli doontaan saraakiil itoobiyaan ah oo la sheegay in etoobiya ka yimaadeen oo kuwa uu puntland soo gaaray doonayn in markaa xal loo helo dhibaatada ka jirta magaalada laascaanood waad maqli doontaan puntland waxay diidan tahay in la meermariyo sharciga kalluumaysiga oo ay markaa shtaka ka keeneen iyana waad maqli doontaan gudoomiyaha gobolka banaadirna waxa uu muddooyinkii lasoo dhaafay waday kulamo degmooyinka gobolka banaadir lagu qabanayo kuwa oo looga hadlay wax kaqabashada xaaladda amni ee magaalada caasimadda qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordha ayaad dhegeysan doontaan ee u diyaar garooba ogaal adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa dhaleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaan duulxumihii ku arag maxaan duca kuu aqriyay balaaya xijaab ku daraye daleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa daleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaad duulxumi ku arag maxaan duca kuu aqriyay balaaya xijaab ku daraye daacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw damiirku maxuu yidhi si ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw dadnimo qaaliyaa lahaw damiirku maxuu yidhi si daacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw المجوب دولة المجيد دولة المجوب لا عديم موجود وجه عظيم الله dowladnima jir dowladnima joog daacadii mahmuudi دولة دي مجيب دولة دي مجوب

joogta dhammaan u tahay daayarta darsi baad u tahay daayarta darsi baad u tahay dowladnima jir dowladnima joog dowladnima jir dowladnima joog daqsinbaad u tahay duunyada daqsinbaad u tahay duur joogta ammaan u tahay duur joogtad ammaan u tahay daayarta darsibaad u tahay daayarta darsibaad u tahay dowladnimo joog dowladnimo jir dowladnimo joog daacadii مجوب دولتي مجير دولتي مجوب لا عدي موجودي لا عدي موجودي دولتي مجير heestaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal sida aad og tihiin ama aad aragteen maalinta colaadda aabbayaashu waxay aasaan wiilashooda maalinta nabaddana wiilashu waxay aasaan aabbayaashood walle war ma harin walle war ma harin hore ee barnaamijka ogaala in gudagalaana dhegeystayaal aynu ku bilownay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale maalmihii lasoo dhaafay waxaa wada kulamo markaa lagu qabanaya qaar kamid ah degmooyinka gobolka banaadir kuwa gaargaar iyo kuwa guud oo markaa diirada lagu saaraya wax ka qabashada xaaladda amni ee caasimada oo muddooyinkii lasoo dhaafay markaa aan wanaagsanayn nagmada cabdilcasiis oo kamid ah degmooyinka gobolka banaadir ayuu kaga qeyb galay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho isaga iyo xubno kale oo kamid a ah maamulka gobolka xildhibaano iyo saraakiil waxaana markaa diiradda lagu saaray kulankaas sidii wax lagu qaban lahaa xaaladda amni ee magaalada waxaana markaa uu ku bogaadiyey dadka caasimadda iyo qaar kamid ah dadka degan degmooyinka doorka ay ku leeyihiin marka la eego nabadda iyo horumarinta arrimaha bulshada iyo si guud wadashaqeynta hay-adaha amniga gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale waxa uu sheegay in mar waliba ay sii wadi doonaan kulamada sidaan oo kale sidoo kalena diiradda lagu saaraya wax ka qabashada xaaladda amni ee magaalada muqdisho oo sheegay inay markaa muhiim u tahay wada wadashaqeynta degmooyinka bulshada ku nool iyo hay-adaha amniga waa kan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale degmadii cabdicasiis bulshadeedii kala duwaneed oo dhallinyaro iyo haweenba leh aan is hor fadhinno waxay noo tahay fursad ayay noo tahay waana ku mahadsantihiin soo dhoweyntiinna bahdii suugaanta ayaa ku cadbirtay suugaan wixii ay mudnaad meeshan in laga sheego oo dhan kasta ah gabdhahan quruxda badan ee hortayda fafadhiyo ee degmada ay ku nooshahay oo loo yaqaano nooleeyaasha degmada mar walba wayn kaaga mahadcelinaynaa micigiina ayaana garabkiinaana taaganna degmadaani inaad tahay middaan danaynayno waxaa daliil u ah nin la yidhaahdo maxamed xasan ee ka tilmaanay guddoomiye ku xigeennada degmooyinka gobolka banaadir ayaan degmada uu joogo soo kaxaynay ayaan keena degmada cabdicasiis si uu garab inkuugu noqdo oo maaragtay awooddiisa iyo qudradiisa looga faa'iidaysto cabdicasiis uga faa'iidaysato waxaa aad iyo aad looga hadlay dhowr qodob kulankaani waa kulankii labaad ee degmooyinka gobolka banaadir aan ka bilownay mar waxaan ka shaqaynaynay qayb habka qayb afarta qayb ee gobolka banaadir ka tirsan yahay oo isugu keenaynay qayb kastaba degmaan isugu keenaynay iyo kulan khaas ah ee degmooyinka gaargaar u ah iyo kulan degmooyinka saddex degmaba maalin aan la kulmaynay maamulka degmadaasi ku qabanay degmada shibis waxaan joognaa cabdicasiis markaa cabdicasiis ciwaankuna cadowgoo la cirib tiro waaye runtii cadowgu waa badan yahay mid maahan labana maaha cadowgii khawaarijta ahaa ee runtii ay sheegaayeen hadda fanaaniinta ay leeyihiin cadowgu waa na daashaday ay leeyihiin shan iyo toban sano wuu qaan gaaray ayuu jirsaday ilmihii xilligaas dhashay ayaa maanta ayaa ilma dhali karo intaasina ummaddan soomaaliyeed ayuu dul saaraa ama baadiye ha joogo ama beled ha joogo madaxweynuhu jamhuuriyadda wuxuu ku dhawaaqay in cadowga la yska dul qaado shacabkii joogay gobolladii way dhaqaaqeen way tillaabsadeen xildhibaanadii iyo saraakiishii ayaguna way qaateen qoryahooday qaateen waxay tageen goobihii dagaalka ka socday dadkooda ayay abaabuleen waana iska kiciyeen gobolladii shabeellada dhexe ama hir shabeelle guud ahaan ama galmudug intooda badan waa laga bixiyey waana ku maadsan yihiin dadaalkaas ay sameeyeen dadkii macaawisleyaha iyo ciidanka qaranka soomaaliyeed haddana waxaa lagu jeysan yahay dhanka koonfurta ayaa lagu jeysan yahay haddii ilaa yidhaahdo oo iyadana sidaasoo kale rabo in laysaga xoreeyo maxaa yeelay waa dalleey dadna ka manaxaan diinna shaqa kuma laha maxaa yeelay inaysan diin shaqa ku lahayn waxaa u daliil ah habeen horaa u dambaysay nin soomaaliyeed ee daktoor ah ee gurigiisa dhex fadhiyo ayaa inta la dul yimidayaa la bireeyey sidii neef xoolo ah markaasaa waxaa la leeyahay allaahu akbar oo weliba leeyah murtadka waa bireey u leeyah qof muslima dhiiggiisna in dhibic kamida dhulka lagu rida xaaraan waa islaamkaynu ma ma ogola ilaahay wuxuu leeyahay man qatala nafsan bikayri nafsin qofkii naf dilo oo u dilo isagoon loo qisaasayn u dilo ow fasaadin fil ardi ama ardadan ilaahay fasaadiyo fa kaannamaa qatala naasa jamiican dadkoo dhan isagoo ilaahay la mid yahay waa hal qof qofki dilo ilaahay subxaana wa tacaala noo sheegaayo ayaguna intay allahu akbar yidhaahdaan ou miino isku soo xiro uu xabadkiisa miino ku soo xiro inta la soo darooqeeyo ayuu dirbayda isku garaacayaa markaasuu ummadda baabi'inayaa kaasi kuu nixi maayo waa dhilqajaabka kugu jiro dhilqana ku dhaafi maayo adiguna ha dhaafin waxaa intaas la mid ah kuwa daroogada ka mushtaro kuwa daroogada ku nool kuwa daroogada quuto kuwa daroogada kariyo kuwa daroogada keeno kuwa daroogada iibiyo ayagaasay la mid yihiin maxaa yeele umadayna waxa baabi'iyey oo maalin kasta dadkayna xabadda ku ridaya xabadda ugu dhacayso waa daroogiiste aan ogaan lahayn oo inuu dad dilaayo inuu dogaad dila aan kala ogeyn ma aqbali karna marka in aan marna iska ilaalinno cadow khawaarijda oo qaraxyadiisa iyo xabadihiisa wato iska ilaalino marna aan iska ilaalino midkiinu anagana ilaalino uguna talagala aan iska ilaalino suuragal maa marka waxaa lagaa maarmaan ah taasna waxa sababaya waa daroogada inaan daroogada la dagaalanno oo aan ugu tagno goob kasta oo daroogada lagu gado inaan albaabka lagu gadaya inaan ugu galno haddii ilaah yidhaahdo runtii degmada cabdicasiis waa degmo xadaaro leh ilbax ah cid walba ay ka dhawaajisay waxaana u daliila dadkeedaad ka dheeha kartiin haddii ilaah yidhaahdo dadkooday ka muuqataa laakiin sida laga dhawaajiyey abaarihii markay dhaceen waxaan dhahna degmooyinku hees abaabulaano ha soo aruuriyaano waxay awoodaanoo raashin iyo dhaqaale iyo maaragtay iyo dhar degmada cabdicasiis intay soo aruurisay ayay maanicaday dadku ku wareejisay markaasaa gobollada loo qaaday barakacyaashina loo geeyey dagaalay qaadeen macaawiislaydii khawaarijtiaa lala dagaalamahaa la yidhi degmooyinka ugu horreeya ayay ka mid aheeday oo intiis abaabulay wax bisil iyo wax ceerinaba soo aruuriyey ee diray ahaayeen idina waa ku mahadsan yihiin waa ku faraxsan xildhibaanadii iyo jenaraaladii uu saaxiibkay gacmadulle ka mid yahay iyo jenaraal qaafu in halkan ay fadhiyaan oo muddo badan ku maqnay dagaalada oo cadowga isu dhigay ayagana waa ku mahadsan yihiin iyo xildhibaanadii haryahabeenu soo jeeday ayagana waan uga mahad celinaynaa haddii ilaah idhaahdo waxaan leenahay malaaqa xaggiisaa la aadi doonaa malaaqa xaggiisa ayay baasha ku jihaysan tahay asigaa intay dambe hogaami doona haddii ilaa yidhaahdo waxaan noo ballanaa haddii ilaa yidhaahdo daroogada shabaabka ciyaal weerada inaan isku si ula dagaalamayna haddii ilaa yidhaahdo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayuu ahaa oo markaa ka hadlayay degmada cabdicasiis kulan hadlayay qaar kamid a bulshada iyo xubno ka qeyb galay markaa munaasabada mashir looga hadlayay waxkaqabashada xaaladda amni ee muqdisho laguna soo bandhigaya waxqabadka degmada dhinaca kale xildhibaan yasiifre oo kamid a xildhibaanada golaha shacabka oo qeyb ka ahaa xubnii ka qeyb galay kulankan waxa uu sheegay in looga baahan yahay shacabka gobolka banaadir gaar ahaan guud degmooyinka gobolkan inay ka qeyb qaataan markaasi arrimaha wadashaqeynta hay-adaha amniga si wax looga qabto xaaladda amniga muqdisho uu sheegay in shacabku ay la kulmayeen muddooyinka lasoo dhaafay dhibaatooyin markaa kaga imaanaya dhinacyo kala duwan dadka daraagiska isticmaalama balwadda iyo sidoo kale dhalinyaro loogu yeero ciyaalweero oo dadka dhibaato ku haya iyo falal kale oo lidii kuwa ah amniga oo muqdisho ka dhacay waa kan xildhibaan yasiifre munaasabadan looga hadlayo dhibaatooyinka kooxaha khawaariijta ay ku hayaan guud ahaan dalkeenna gaar ahaan magaalada muqdisho ee caasimadda waxaad la socotaan in wakhtiyadii lasoo dhaafay oo dalku ku jira dagaal dagaalkaasoo ka socday gobolada dalka sida la ogyahay dagaal hadduu dalka mar kale la dirirayo kooxaha khawaariijta dagaalkaas waxaa ku nasan jirtay magaaladan muqdisho ee caasimadda waxaad mooddaa in degmadan cabdicasiis ay ahaa jirtay astaan ay u ahaa jirtay degmooyinka gobolka banaadir ee waxaa jirtay degmada ugu amniga badan degmooyinka gobolka banaadir waxaa nasiib daro noqotay in dhaawacyadii gobolka hiiraan laga soo weeraray guriga ay ka degaanayeen degmada cabdicasiis taasoo qawaariidta ama uu ka turjumayo waa ku jirtaa degmada cabdicasiis reer cabdicasiis waxaa laga rabaa inay ka turjumaan ay ka jawaabaan jawaabtaasoo noqonaysa inay iska nadiifiyaan dilqaca wuxuu yidhi ninkii dhagwan bashiir oo markii hore shabaab ahaa shabaab ka soo baxay dadkiisa ka mid noqday deegaanka afarta tuulo gaar ahaan degmada ceelbaraf wuxuu yidhi tuugaan dhexdeed tugtugla yaalla toonkan tuulayada yaal waxay ku tusay cabdicasiis in la soo weerar guri ku yaallo tugtugada ku jira degmada cabdicasiis inaan ka soo saartaan aan idinka rabaa tan labaad waxaa laga dhawaajiyey waxqabadka degmada inay qayb ka tahay taakulaynta iyo garbistaanka ciidamada nacawisleyda ee ku owlan dagaalka ku jira kula jira khawaariijta taasna anigaa markhaati kacayo waayo cidda ay siboodgareeyeen waa aagga aniga igu aadan ee anigu aan ku jiro maadaama gobolkan banaadir iyo degmadan aan wax badan ka soo shaqeeyey kalena soo shaqeeyey la dagaalanka argixisada waqti dheer intaa gada mudana guddoomiye degmadan cabdicasiis waxay ahayd degmada ugu amniga badan degmooyinka gobolka banaadir waxaan isleeyahay dadka reer cabdicasiis waa baraarugeen mar haddii uu shabaab yidhi cabdicasiis aan ku jirnaa inay iska sifeeyaan ayaa laga rabaa reer cabdicasiis iyo guud ahaan degmooyinka kale ee gobolka banaadir intaas markaa ka baxo waxaan la soconnaa kooxahan khawaariijta dhibaataday dalkaa ku haayeen la isweydiin maayo annagu dagaal wakti dheer ayaan ku soo jirnay waxaan qaadanay inaan dagaalka aan uga baxno dhanka siyaasadda iyo golaha shacabka markaan isdhahan lasada madaxweynihii la doortay ee jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud wuxuu lagu fara dagaal kaba hor leh dagaalkaasoo ah midka ka socda gobollada kaasoo aan is waa kii guud ahaan dalku uu ku nasa lahaa qawaariijtana looga takhallusi lahaa gobolka banaadir ah looga rabaa inay hurmuud u noqdaan dagaalka socda degmadaana waa degmada keliya ee degmooyinka gobolka banaadir intaan ogahay aniga waa laga yaabaa maadaama aan waktiyada lasoo dhaafay difaacyada ku maqnaa in degmooyinka kale ay isu soo bax iyo in lagu qunoodo nimankan ama dadka loo soo bandhiga dhibaatooyinkooda iyo jabka gaarayo degmooyin lagu soo bandhigo ee looga hadlo khatarta iyo dhibaatada qabaariibta iyo maandooriyaha asaguna waa la mid waxa uu dhacmo ma jiraan intaa kadib mayna guddoomiye waxaan aada uga xumahay wakhtiyadii lasoo dhaafay dadka shacabka ku dhaqan gobolka banaadir ee caasimadda inay wajahayeen dhibaatooyinkii argagixisada oo u gooniya inay haddana wajahayeen wax la yidhaahdo ciyaal weero ciyaal weero haddaad maqashaan waa argagixisadii qayb ka mida ah, waana tan ugu xun waxaan is leeyahay argagixisada iyoiyo iyo ciyaal weelada isku si in loola diriro intaa kadib cabdi casiis iyo guud ahaan reer gobolka banaadir waxaan rajaynayaa inaad bannaysataan dhiigga khawaariijta si aad u badbaado dhiigga shacabka magaaladan muqdisho ay u noqoto magaalo nabada oo dadkeedu ay nabad ku wada noolaadaan waxaan rabaa in ay xasuusiyo haddii muqdisho nabad noqoto guud ahaan soomaaliya waa nabad waxaan idin leeyahay haddii eh, nabadda cabdicasiis ayay ahaaday tan lagu faano oo loo dalxiis tago oo xeebaheeda iyo hoteeladeeda la yimaado waxaan u baahannahay nabaddaas inay baahdo eh, in cabdicasiis lagu soo dhuunto sax maahayn iyadan waxaan isleeyahay reer reer cabdicasiis waagaa u baryey haddii shacabkooda iyo maamulkooda ay u istaageen siday khawaariijta ula dagaali lahaayeen guddoomiyadooda gobolkana oo wakti siiyey inuu dadaalkooda iyo waxqabadkooda ay u soo bandhigaan uu dhegaysto uu fursad siiyo dadka gobolka banaadir gaar ahaan degmada cabdicasiis waxaa rabnaa mudana guddoomiye degmooyinka kale ee gobolka banaadir inay ku daysadaan degmadan cabdicasiisa laga rabaa degmooyinka yakshiid iyo kaarana waxaale elgaana lagu fiiriyo xildhibaan yaasiin ferey oo kamid a ah xildhibaanada golaha shacabka ayuu ahaa markaa ka ahaa madal uu markaa kaga qeyb galay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna uqa muqdisho degmada cabdilcasiis arrimaha wax ka qabashada amniga muqdisho oo looga hadlayay sidii markaa wax looga qaban lahaa barnaamij waalaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal kula dhegeysanaysaa idaacadda kulmin ad nagala socotaan dhegeystayaale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuudna waxuu ku sugan yahay dalka qatar oo markaa uu kaga qeybgalayo shirka dalalka soo koraya qaramada midoobey oo lagu qabanaya dalka shirkaas waxaa diirada lagu saari doonaa arrimaha wadashaqeynta dalalkan soo koraya iyo qaramada midoobey taageerada la siiyo waxqabashada arrimaha amniga xasilinta iyo sidoo kale horumarinta barnaamijyada mashaariicda qaramada midoobey ee siyaan dalalka soo koraya sida loo fuliyo iyo horumarinta arrimaha waxkaqabashada isbedelka cimilada iyo si guud marka la eego caqabadaha jira ee ka jira dalalkan soo koraya oo soomaaliya ay kamid tahay oo ay taageerto qaramada midoobey waxaa la filayaa inu markaa madaxweyne kusoo bandhigo halkaas aragtida dowladda federaalk soomaaliya ee ku aadan dhinacyada horumarinta amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo sidoo kale warbixin guud oo marka uu siin doono xubnaha ka qeybgalaya kulanka markan haddii aynu eegno dhanka puntland waxaa lasoo warinayaa in markaa garowe ay gaareen marnimadii shalayta ahayd xubno saraakiil oo ka socday dalka etoobiya kuwa oo markaa la kulmay siyaasiyiinta ku jira puntland maamulkeeda ee markaa matala dadka markaa gobolada sool iyagoo markaa kala hadlay sidii loo dejin lahaa xiisada colaadeed xalna loogu gaari lahaa maadaama laascaanood ay weli ka socdaan dagaalo u dhaxeeya ciidamada somalilan iyo markaa dadka deegaanka iyadoo dagaalada ay sababeen dhimashada boqolaal ruux barakac iyo sidoo kale dhaawac iyo khasaaro kala duwan oo markaa dagaalka ka dhashay waryaheena saciid xasan faarax ayaa goorsii horeysa xasan nasiib uga waramay wafdigan etoobiya ka yimid si ay markaa xal looga gaaro arrinta lascanood aad baa mahadsan tahay eh, xasan nasiibow waxaa maalnimadii eh, shalay ahayd magaalada garowga soo gaadhay wafdi saraakiil u badan oo ka socda wadanka etoobiya kuwaasi oo soo maray magaalada hargeysa ee caasimada wax somalilan la soo kulmay madaxweynaha somaliland ujeedka ay halkan u yimaadeen ama labada dhinacba u yimaadeen waxay ahayd sidii xal looga gaari lahaa colaada ee dhowr iyo labaatanka maalmood ee dagaalkan ee ka socotay magaalada laascaanood ee u dhacaysay dadka deegaanka oo markaasi u diriraya ama u dagaalamaya inay somaliland iska saaraan kadib markii ay sheegeen inaanay haba yaraatee yeelayn doonin markaasina somalilan ay ku doodayso in ay goonidoontaskeeda ay ku adkaysato gobolkaasna iyadu maamusho markay halka soo gaareen ugu horeyn baa waxaay kulan la qaateen madaxweyne ku puntland axmed cabdi cismaan xaskaraash oo deegaan ahaan isagu kasoo jeeda kuna matala puntland gobolada hadda uu dagaal ka noqdo oo laamaanood ugu weyn tahay Eh, waxa ay kala hadleen sidii arrintaas xal looga gaari lahaa laakiin hadal waxay uga bilaabeen in ay nabad doonayaan oo dad dambe aan la doonaya halkaas kusii dhintaan maadaama ilaa laba boqol iyo toban qof dad eh, gaaraya ay ku dhinteen eh, lix boqol iyo sideetan qofna ay ku dhaawacmeen guryo kun ku gaarayana ay ku baaba'een laba boqol oo kun oo qofna ay ku barakaceen oo shacab soomaaliyeed oo halkaasi haatan qaybtood darbiyada cidlada ay qaybtood baqasi ku yihiin etoobiya qaybtood puntland ama qaybo kamida goboladooda ay qafaati ku yihiin oo xaaladu ay adag tahay nimankaasa la doonayo si dalkaasi loo badbaadin lahaa oo aan loo siwadin lahayn dagaalkaasi madaxweyne ku kulankaas ayay la qaateen arrintaas ayay kala hadleen lama oga warka saxda ah kasoo baxay isla qaateen laakiin dhinaca kale waxa ay xalay xilli dambe la kulmeen isimada dhaqanka oo maalmadii shalay ahayd iyaga laftigooda soo gaaday magaalada garowe mm-hmm. si ay ula kulmaan wafdigaasi oo kasoo baxay magaalada hargeysa kadibna xalay kulan bay la qaateen kulanka ugu horeeya ay kala hadleen isaga laftigooda waxay ahaayeen sidii arrintaasi xal looga gaari lahaa colaada halkaasi ka taagan laakiin isimada dhaqanku waxa ay laftigoodu ay ku adkaysanayeen in ciidamada somalilan meesha laga saaro ilaa isagash alla laga saarona aan haba yaraatee wadahadal iyo nabad gobolka gobolka dhaba aan imaanayn waxayna yidhahdeen inay waa dadaalaynaa oo dadaal xoog la yaaqinayna anagu sidai aan maalintaas xal uga gaari lahayn si ugu qalcin lahayn somalilan inay ciidamadaas kala baxdo gobolkaasi kadibna xal looga gaaro arrintaasi looga wada hadlo arrintaasi ayay u yimaadeen xasanad waayahay eh, ilaahay hadda ma jirtaa wuxuu ka soo baxaya oo sheegayaa in eh, saraakiishan eh, etoobiya ka socday iyo islimada dhaqanku waxyaaba hordhacaw ay isku afkarteen maya weli ilaayo warar ka soo baxaya hadda ma jiraan laakiin kolley kulankaa xalay wada qaateen ma ahayn kulan lagu kala kacay ama natiija la-aan kusoo dhammaaday wuxuu ahaa kulan kusoo dhammaaday isaalo wanaagsan inay wax isla afgarteen in maadaama saraakiishan ay madaxweynaha somalilan kusoo horumareen arrin xal ah oo markaasi lagu qanci karo ay markaasi wadeen madaxweyne ku laftigiisa oo ay la horkulmeen laftigiisa ay kala hadleen arrintaasi laftigiisa madaxweyne ku-xigeenku waxa uu kulan la qaatay istimada dhaqanka kadib markuu nimankan la kulmay kulan ayuu istimada dhaqanka la qaatay way ka baxay iyagana weli war saxa oo fasigaa laguma sheegin laakiin maanta ayaa la filaya inay ka hadlaan oo farka rasmiga ay markaas soo gudbiyaan haddii la isku diiday warka ay nimankana wadeen iyo ismada dhaqanka iyo waay ka wada hadleen iyo hadii lasku ogolaadeen eh, maalmahan aan soo dhaafnay dagaalkii laascanood hakad ayuu ku jiraa oo wax dagaal ama uusa dhicin kulammadaan socdo markay ad eegto rajada maxay u muuqataa casralaad baa mahadsan tahay waa runta maalintii shanaad ayuu galay oo magaalada laafcaanood ay degan tahay dagaal aanu ka socon degsi ka socotay maraafiicdu somalilan iyo hog ku garaacaysa uu ka degan yahay dagaalku socday ee dadka deegaanku adeegsanayeen markasta weerar la isku qaaday uu joogsaday magaaladii ay inteeda badan ee suuqeedu dib u furmay dadka ganacsiga inta ku hadlay ay meroodi furteen magaalada ay jawi degan oo wanaagsan ay markaasi eh, ku waaberiysatay maalin kasta maalintii shanaad ay maraysaa Eh, waxay u muuqataa xasanow eh, inkastoo ay ku adkeysanayaan dadka deegaanka inaan hawa yaraatay somalilan marnaba ogolayn in uu xal laga gaari doono ama somalilan ha ka baxdo oo ha aado dhinacyada iyo gobolada ay markaas maamusho oo maadaama meeshaas laysku leenayo arrinaqadii ay eh, deegaanadooda dib ugu noqdaan ama hal la gaado in laysku afkarto in somalilan sii maamusho laakiin hal kale la gaado laakiin kolley eh, waxaa la filayaa in hal eh, laga gaado dhinaca kale puntland eh, dadka deegaanka ee dega oo markaasi dadkan ay yidhaaheen waxaan isku nahay dad ah oo markaasi isdeegaana ah oo marka xagga dabilka loo fiiriyo sudada ciidamo fara badan ay halkaasi gaadheen oo beelabeela u socda somalilan laftigeedu ay ciidamo soo ururinayso haddana haddana saasoo dhan marka loo fiiriyo waxaad moodaa in arrinta xal laga gaadayo ugu dambayn laakiin dadka deegaanka iyo sunada dhaqanku mar kasta waxay ku adkaysanayaan in somalilan uga baxdo gobolkaasi oo ayaga ayadooda ka tashadaan ama maamul ay markaas gaardayaan ku dhawaaqaan ama soomaaliya hoostaga ayaga u taala laakiin in loo madax baneeyo horta xaaladooda waa arinta koowaad ee samada dhaqanku ilaa iyo hadda ku andoqonayaan waa dalka deegaanka oo markaas dagaal kula jira somaalia waaya ugu dambayn eh, bal waxaad warkooba inaga siisaa diidmada maamulka puntland ee meelmarinta sharci kalluumaysiga ee golaha shacabka horyaal eh, xasana waad ba walaal mahadsan tahay xalay eh, warqad ay soo saartay wasaaradda kalluumaysiga ee puntland waxa ay ku sheegtay in eh, sharciga markaasi ay eh, wasaaradda dowladda federaalk soomaaliya kalluumaysigu ay soo saartay oo markaasi lagu sheegay eh, horumarinta maaraynta iyo markaasi kalluumaysiga ay puntland ka soo horjeesto sidan oo kale mar hore ayay saas kale soo horjeesatay tan iyo inta madaxweynaha puntland ee haatan xilka haya ee muddada dhowrka dooda ay uga dhiman xilkaas puntland madaxweynaha u hayay waxa aada usoo soo bastay khilaafka eh, markasta shaariicaha iyo waxyaabaha markaas la doonayo in dalka soomaaliya lagu horumariyo in madaxweynuhu diido kasoo horjeesto isagoo markaasi la puntland eh, eh, qaybteeda lama diin sidoo kale waxa ay puntland ku andoconaysaa inaan hawa yaraan laga qayb maamul goboleedyada laakiin Eh, waxa kaloo ay sheegaysaa oo ay puntland ay sheegtay in eh, si ka madax banaan ay ku dhaqmayso dowladda federaalk soomaaliya oo wixii khayraadka ee danteeda iyadu ay maamulan karto sidoo kale in la baalmaray sharcigii dalka ku yaalay oo ay wasaaradda dowladda federaalk soomaaliya horumarinta kalluumaysiga iyo waxyaabahaase markaas ku eedaysay eh, arrimo noocaasa jira oo xasan laisku diidan yahay mana aha wax cusub waa wax soo jiray oo markasta puntland ay diiri jirtay marka arrimaha noocan oo kale laga hadlo kheyraadka dalka soomaaliya ku saabsan oo kalluumaysiga ugu horeeyo arrimaha maaliyadda ugu horeeso shidaalka ugu horeeyo iyo waxyaabahaasoo dhan ku jira laakiin xukuumadda hadda ee puntland sicide waa xukuumaddii ugu horeysay oo markasta khilaafka arrimaha kheyraadka dalka kala hor imaanaysa dowladda federaalk soomaaliya ama sii ha ahaato ama ta xasan sheekh maxamuud hadda mudafaa sanad ku jiro jirta ha ahaato laakiin markasta khilaafka badda oo doormaysa ugu ugu dambaynta puntland waxay ku dhawaaqdeen ay ka baabsanaan madaxweyne federaal oo ay arrimaheeda si gaara ah u maamulaan doonto ilaa laga dhamaystirayo dastuurka qabiyada ah markaas dowlada federaalk soomaaliya soomaaliyeed dalka soomaaliyed ku dhaca wariyeena siciid xasan faarax ayuu ahaa oo markaa aynu ka wareysanay wararkii ugu dambeeyey saraakiil la sheegay in etoobiya ay ka socdeen oo soo gaaray somalilan sidoo kalena uu sii gudbay puntland si marka ay xal ugu helaan colaada weli ka aloosan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo sababtay dhimashada boqolaal ruux baraka burbur iyo sidoo kale dhibaato kale oo markaa bani-aadanimo oo ka dhalatay dagaalka dhinaca kalena dowladda federaalk soomaaliya ayaa la filayaa in markaa maanta ay ku wareejiso dowladda turkiga dhaqaale marka loogu talagalay in wax looga qabto saameyntii ka dhalatay dhulgariirkii ku dhuftay bishii hore dalka turkiga guddiga qaran ee gurmadka turkiga oo xukuumaddu ay magacowday oo ka shaqeynayay markaa marka la eego soo arurinta iyo sidoo kale dardargelinta gurmadka loo fidinayo dalka turkida ee markaa ay ku waxyeelo dhulgari ku dhifta dalka turkiga waxaa la filayaa ugu dambeyn markaa in maanta lagu wareejiyo dowladda turkiga wixii markaa dhaqaale ah oo xukuumadda soomaaliya ama shacabka soomaaliya ugu talagaleen dalka turkiga barnaamij waa la adeegsanaysaan kenen waa nagala socotaan dhegeystayaal barnaamijka waa lala socotaan keenana waad naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal markan waxaad ku dhawaataan xubintii bandhigga warbaahinta bulshada dhawaada saaxiibyaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleynta afar labaatan ka saac qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhageysataan xubinta maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdirashiid ibraahim cali iyo anigoo ifraax axmeda waaya ifraaxay waa mahadsan tahay hadaleynta afar labaatanka saac mudooyinkii ugu dambeysay aadka loo hadalhayay waxaa ka mid ah dhanka iyo ciyaaraha ayaynu eegeynaaye iyadoona eh, kooxda kubadda cagta arsenal ee eh, guul muhiimaha ay gaareen ayna ka gaareen kooxda kubadda cagta barmus kulankan ayaa ah midka aadka u xiisaha badnaa shalay ilaa iminkan aad iyaad loo hadalhayo iyadoona kooxda kubadda cagtadi ganars sanadkan ay u muuqdaan kuwo ku guuleysan karaya horyaalka bermeliga kadib kambaagia cajiibka ahaa ay shalay ku sameeyeen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo barmuse haddaba kulankan waxa uu ka dhacay garoonka ay ku ciyaarta kooxda kubadda cagta arsenal fly emarates laba gool ay uga hormartay kooxda kubadda cagta barmouth markeenu egno konton todoba daqiiq ciyaarta markay maraysay kooxda kubada cagta barmus ayaa laba gool laheyd iyadona taageerasha koxda kubada cagta macity iyo weliba kooxda kubada cagta manchester united ay ahaayeen kuwa markaasi aada u faraxsana maadaama laba gool ugu lahaa laakiin ciyaarta markii lixdan laba maraysay ciyaaryahanka irahdo thomas berty iyo goolka barbaraha keenay niyad ayaa soo gashay kooxda kubada cagta arsenal kadibna white ayaa markaa labeeyay oo ciyaarta todobaatan daqiiq markii maraysay barbaro labay laba ka dhigay wadabetin ciyaaryahanka irahdo nelson oo bedel kusoo galay ayaa sagaashan daqiiqo gool ka dhigay ee goolkii saddexaad sidaa ayayna kooxda kubadda cagtay arsenal guushaasi muhiimka ay gaareen waxayna ka dhigan tahay in hadda arsenal lixdan iyo saddex dhibcood ay leedahay marka arsenal waxaa laleeyahay hadii kulamada u harsan ee la eego labaiyo tobanka kulan ee soo socda hadii ay badiyaan sidaa waxay ku noqon karayaan kuwa ku guuleysan karaya horyaalka brmer leaga macity iyagana way badiyeen macity maadaama ay badiyeen laakiin rajo ayay qabaan oo waxay doonayaan in kulanka kooxda kubada cagta arsenal iyo weliba kooxda kubada cagta mancity isku dhiman kulamada markaynu eegno bilaha abril in markaasi dabcan mancity haday badiyaan waa ka waynu arki doonaa laakiin mancity iyagana newcastle ayay garaaceen kooxda kubadda cagta chelsea oo iyadanba xaaladaadi ku sugan iyagana way badiyeen waxay garaaceen kooxda kubadda cagta leeds united kulanka ugu xiisaha badan maanta ayuu jiraa caawayaan toddobada qadar soddon daqiiqa kooxda kubadda cagta liverpool garoonkooda anfield stadium waxay kusoo dhaween doonaan kooxda kubadda cagta manchester united marka manchester labada kun iyo lix iyo ayaa ugu dambeysay in halkaa ay kusoo badiyaan garoonka anfield stadium marka waa ka iyadoona kooxda kubadda cagta ee manchester iyo liverpoolna kulanka uu yahay kulan muhiim ah barcelona iyagana way ciyaarayaan waxay la ciyaarayaan kooxda kubadda cagta faransia real madrid iyo weliba real wada ciyaarayaan kuiyo tobanka habeenimo hadaleenta ayaanu intaan kusoo gabagabeynayna markan dhankii qormooyinka waa tahay cabdirashiido markaana qormada dhankeyga ugu horeysa waxaa ciwaan looga dhigay noqo sidii sagaaradii urka lahayd oo kale sagaaro urle ayaa markii uu qabtay xanuunka foosha waxa ay soo aaday meel cidlo ah oo webiga qarkiisa ah markay imaaday webiga qarkiisa waxa ayse soo xirxiray roob weyn waxaana bilowday biriq biriqdii waxa ay ku dhacday sagaaradii gadaasheeda kaymo ku yaaleen waxaana ka kacay markiiba kaymihii dab xoogan sagaaradii waxay u carartay dhanka midig nasiib xumo waxaa ka xigay libaax haddana waxay u caratay dhanka bidix nasiib darro ayadana waxaa joogay ugaarsada raba inuu ayada ugaarsado nasiib darro afarta jihaba waxaa ka jirtay khatar aad u weyn waa mida in ay webiga ku dhacdo iyo sidoo kale dabka inay ku gubato libaaxa baahan inuu cuno iyo ugaarsadaha inuu dilo markii ay weyse wax ay samayso waxa ay go'aansatay inay allaah tala saarato ayna samayso waxa awoodeeda ah markiiba waxa ay xooga saartay dhelmadeedii iyo xanuunkii haayay keliya kadib maxaa dhacay waxaa yimid roobkii isi soo xirxirayay asigoo ceryaamo wata waxa uuna damiyey dabkii sidoo kalena waxa uu kala qariyey ugaarsadihii iyo sagaaradii wuxuuna tuuray ugaarsadihii warankiisii asiga oo waxba aanan arkaynin waxa uuna ku dilay libaaxii markii uu roobkii istaagay waxaa meeshii ka soo baxay sagaaradii iyo ilmaheedii oo bad qaba sheekadan waxaan ka fahmaynaa markii aad wax samaynayso allah tala saaro waxa aadna xoogga saartaa keliya waxa aad qabanayso waayahay farax waa mahadsan tahay qormada ugu dambaysa dhankeyga waxaa lagu bilaabay sidiitan waxaa lala noolaada waxaa ugu qeyr badan wardiga alle saaxibka ugu weyn uguna daacasan dunida waa qur-aanka kariimka jeceylka ugu quruxda badan adduunka iyo aakhiraba waa jeceylka uu qofka uu jeclaado allaweyne acmaasha waajibka ah ee alle dusheena ku waajibiyey waxaa ugu qeyr badan salaada geesnimada dhabta ah ee la sheego waa inaad allah subxaana watacaala ka cabsata adigoona arkin rumaystana inuu isaga ku jeedo xilli weliba dadka waxaa ugu qeyr badan qofka bulshada afkiisa ay adankiisa ka nabadgala ayaa qurmadan lagu soo gabagabeeyay waxaana aanu kasoo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala maxamed abshir xubintii bandhigga warbaahinta bulshadana waa naga intaa xubintii bandhiga warbaahinta bulshada maqleysen oo qeyb ka ahayd barnaamijka ogaale warbixinada kale ee barnamijka hadiianu sii eegnana kuuriyada waqooyi waxay ugu yeertay qaramada midoobay in markaa ay ka dalbato in si degdega loo joojiyo dhoolatuska milatari ay si wada jirka u sameynayaan mareykanka iyo kuuriyada koofureed inta lagu guda jira bishan maars qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi uu soo saaray wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda pyongyang kim san gang wuxuu shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in qaramada midoobay ay ku cadaadiso dalalka mareykanka iyo sidoo kale kuuriyada koonfureed inay joojiyaan waxay ugu yeereen khatarta iyo daandaansiga ka dhanasa xukuumadda pyongyong ee ay sameynayaan xukuumadaha washington iyo saul iyagoo markaa qoraalka kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda kuuriyada waqooyi lagu sheegay in qaramada midoobay looga baahanya inay qaadato doorkeeda ku aadan inay markaa joojiso arrintan ay ku sheegeen inay tahay daandaansi karana kuuriyada waqooyi wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee xukuumadda pyongyang waxa uu sidoo kale sheegay in mareykanka uu markaa arrintan uga gol leeyahay sidii uu markaa u sameyn lahaa una carqaladeyn lahaa xasiloonida gacanka kuuriya isagoo markaa xulafadiisa gacanka kuuriya ka dhiganaya markaa waddo uu soo maro daandaansiga milatari ee ka dhanah pyongyang wuxuu shaaca ka qaaday in looga baahan yahay mareykanka iyo sidoo kale xubnaha qaramada midoobay inay si wadajir ah uga shaqeeyaan la ilaaliyo xasiloonida gacanka kuuriya waxaynu si adag ugu doodeynaa in mareykanka iyo kuuriyada koonfureed ay si degdega ah u joojiyaan ficilada daandaansiga ku dhisan ee ka dhana pyongyang ee ku aadan sameynta dhoolatus military oo wadajir ah qoraalka ka soo baxay xukuumadda pyongyang uu imaanayaa kadib markii saraakiil ka tirsan xukuumadaha washington iyo saul ay sheegeen jimcadiin ay ku dhawaaqeen in muddo toban maalmood ay sameyn doonaan dolotus military oo wadajir ah oo ay markaa ka sameyn doonaan gacanka kuuriya inta u saddex iyo tobanka bisha maars ilaa saddex bisha maarj waxaana markaa uu noqon doona dhoolatuskan mid isugu jira dhinacyo kala duwan mid laga sameyn doono aagga dhulka ee gacanka kuuriya iyo sidoo kale dhinaca badda xulafada mareykanka ee gacanka kuuriya oo kuuriyada koonfureed iyo jaban iyo dalal kale ay kamid yihiin ayaa u muuqda markaa kuwo iyagu dareensan in ay markaa xulafada mareykanka mar walba ku taageeraan sameynta waxyaabaha markaa ay u arkaan in markaa lagu khalqalgelinayo ama lagu cabsi gelinayo xukuumadda pyongyong xulafada mareykanku waxay aaminsan yihiin in kuuriyada waqooyi sida keliya ee lagu cabsan gelin kara ay tahay in mareykanku uu wado dhaqdhaqaaq milatari oo kalena iyada kana sameeya gacanka kuuriya sidoo kale waqooyi kuuriya ayaa iyana muddooyinkii lasoo dhaafay waxay kordhisay sameynta tijaabada gantaalada plastica iyo kuwa qaaradaha isaga gudba oo markaa iyadoo laftirkeedii sheegtay inay kaga jawaabaysay waxay u yeertay daandaansiga milatari ee kaga imaanaya mareykanka iyo xulafadiisa waxaa horey u joojiyey arrimahan sameynta arrimahan military xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo qaraar ay soo saareen dhowr jeer ugu digay pyongyang inay joojiso tijaabada iyo horumarinta gantaaladan khatarta ah oo haddii markaa la isticmaalo ama si milatir ahaan loo isticmaalo keeni karaa khalqal amni iyo burbur xoog leh xukuumadda washington waxay eedeysay waqooyi kuuriya oo ay sheegtay in iyadu laftirkeedu ay u muuqato mid aan ka fikiraynin xasiloonida iyo wada noolaashiyaha gacanka kuuriya dadka wadadega taa beddelkeedan ay u muuqato inay markaa sameynayso daandaansi iyana ka dhana xukuumadda saa oo iyadu xulafo dhowla ah mareykanka si walbaba haatee gacanka kuuriya in muddaha waxaa ka jira xiisad udhexeysa kuuriyada waqooyi oo iyadu markaa siyaasad ahaan kasoo horjeeda mareykanka iyo xulafadiisa iyo mareykanka iyo xulafada uu ku leeyahay gacanka kuuriya waxaana mar waliba taagan khilaafkooda oo ah mid milatari iyo mid siyaasiba inta badanna waxay dhinacyadu ku loolamayaan awoodda gacanka kuuriya iyadoo oo xukuumadda pyongyang ay u muuqato mid marnaba aan iyadu markaa u meeldayeynin inay joojiso horumarinta barnaamijkeeda nucleyeerka iyo sidoo kale sameynta tijaabada gantaalada casriga ah ee nuuca balastiga iyo kuwa qaaradaha isaga gudba oo u muuqda kuwa qalqal badan ku abuuray dalal badan oo markaa kamid ah dalalka gacanka kuuriya ee markaa xulafada dhowla ah mareykanka waxaana markaan waqooyi kooriya qoraal ay soo saartay ay kaga dalbatay qaramada midoobay inay laasho ama joojiso waxay ugu yeertay daandaansiga milatary ee ka dhan ah pyongyang lama ogaa sida ay markaa arrinta u dhaqangeli doonto balse waxaa la aaminsan yahay in sidii ay ku dhawaaqeen dhowaan xukuumadaha washington iyo saul inay si wadajir u sameyn doonaan maalmaha soo aadan dhoolatus milatari oo wadajir ah oo ay sameyn doonaan maraakiibta dagaal iyo diyaaradaha dagaalka ee mareykanka iyo sidoo kale kuuriyada koofureed waxaana markaa laleeyahay wax laga cabsi qabaa in arrintani ay isku bedeli karto gacanka hadal military oo sababi karta in dhinacyadu dagaalamaan markaana nabadii bariga dhexe ama gacanka kuuriya ay noqon karto mid markaasi qalqal gasha barnaamijka waalaad degeysanaysaan keenayna waad socotaan dhegeystayaal weli barnaamijka ogaal aad degeysanaysaan idaacadda kulmiina oad nagala socotaan dhegeystayaal markaan waxaad soo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan kalamaanay awr xamilka wuu qaadayaa xoog intuu yahay balse xaray qalloocaad diloo taa xamili waaye xaalki daacadnimo lagu galee laga xaq sheegaana haba lagu xabiibtee mar baa laga xalgaadhaaye xusku wuxuu wareeraa markii la isxujeeyaaye waana siday xisaabtu u eg tahay haatan xaajadu xaajaba la yaable balaaqoda xabaalaha wayiska xaaladuunaduun muuse biiye heestaas gaaday wargooyin war ma haysaana jaamac shabeel wuxuu yidhi muuse bixi wuxuu soo afjaray waa nala xasuuqay haddaan soomaali leennahay diyaaradda meesha noo saaranna waa u dhammeeyey xabaalo wadareedkiina waa soo gebagabeeyey marka allowyan daalac nalagu yeelan buu yidhi boodle waa idin gabyaa gebagey dhegaysta adduunyadananta labaatan jirhkeeda nabadda baan ka talinaynin adduunyadaanta faraaruqdiisa badnaa tawfiiqdaba oo ka guuri tahluukaan ku jirnaaye allou noo dhibdhaan tacleyda masiib badihaaye waa taa hore idinku sheegay talaxuma ninkeedo waa tacab khasaaraa aga war cabdallow gabaygan ma inaad tartanka oga qayb gashaa dooni hoy lama leh ani baabkaas waa ka weynaye waana ka tanaasuli waar kalamaanay waxaan maqli jiray taariikhdu waa buug biyama yeedhi karinu yaryalama ilaawi warwaaqlabanna waxaan maqli jiray taariikhdu waa mudan waa jire markhaatile waa jire markhaatile war waxaa kaloon maqli jiray taariikhda dunida iyadoo isdabataal ninbaa meel ku tuurte war kala leeray taariikhdu dadkay bartaa waxay doraad mareene waxna madiido waxna madiido runtay dacalka saartaa dadow dadow waalmadayo waxaa kaloo la yidhi eh. jacayl talayaari ku beermaye eh. taariikh xumada iga raacday eh. tusaaloha ii ahaato waqwaqlo talawaa wareertaa tiir waa jabaa amaqli jiri war kalemaanay maansada taallaydiya taariikhaha la shubayaa halkay taabanaysaa ama dulucdu tahay ood farta noogu taagteen war waxaa kaloo layidhi taariikh fac weyn iyo taxaanaannu leennahay masna taallo qoran iyo tixraac ma lahan dhiganaa war waxaad ka tagteen lama kala maqnee taariikh meel ku qoran weeye maanta cabdikuusow lama kalbariskal war la'aa la yidhi wargooyin war ma haysaane madaxweyne xasan sheekh maxamuud maalmahan kismaayuu joogey sumcihiina asagaa masaajidka khadiibka ahaa ee khudbad ka jeediyey ramadaanaa soo dhow wasiiri naw warma madaxweyne baa tabliiq raacay jameeca heshiisa masaajidkan heshiis la ahaa loo baahan yahay miyuu yidhi wargooyin warkaa naga dhex gelinee madaxweynuhu wuxuu yidhi jameecadaa doonta ka tirsano ee dowladda waa lagugu matelaa qabiilkaa doontana ka tirsanow ee waa lagugu matelaa kooxdaa doonta ka tirsano ee waa lagugu matelaa baarlamaankana waa lagugu matelaa xukuumaddana waa lagugu matelaa kuma raba qofkii yidhaana anna kuma rabay leedahay waana wixiinna baabi'iyey oo indhahaas noo yeelay heddee ishuri mayne aan dhinac isku raacnuu yidhi haa beele heshiis ah matalayaashadan heshiis laha muu ka wadaa cabdikuusow jeesow mala qanci kare warka ma dhaaftido ad aryaa bishaarow madaxweynuhu mugow kismaayo ka hadlaaya ma yidhi aniis waa heshanno wada jirno markaas ergede maxau dhihi waayeen ninkii walaaloo ku yidha walaal uroonaa la yidha ninkii walaaloo ku yidha walaal uroonaa la yidha war madaxweynuhu wuxuu yidhi ehel wada dhashiyo dad

helele aryaadhaha war ma haysiina madaxweynuhu qadarow aada ahaa la yidhi muga waxaa igu soo dhacda heesti ahayd qarash lagama maarme waxaan aadayaa qadar war hadda ka horba madaxweynihii hore galmudug axmed ducaale geella xaaf wuxuu yidhi waa qaraabahaynaa war haddan ma waxay maraysaa dhoof dhoof dhoofdhoof dhoof dhoof nooli kulante hadhantaalin qarankae Eh. lacag badan la soo noqo eh. soo noqo kalemaanay war mahaysiina waxaa la yidhi laftirkaygu war mahaye xantu waxay sheegaysaa madaxweynuhu markuu soo laabto isku shaandhayn inay dhici doonto ama risheefal waxaa afka qalaad lagu yidhaa war hoy siraha qaranka yaan la gacantogaalayn war lankun isku shaandhayn layba sheegay waaliska shaandhae kirishbooyaalkuwa biitooniyaalkuwa darawaliintuwa afman weelo war waxaa la hubaaoo xaqiiqa ah oon xan ahayn madaxweynuhu markuu qadarka soo laabto maalma kadib bisha ramadaan bilato inuu ummadda ugu hambalyayn doono bilashada bishaas barakaysan wargooyin haddii ilaahay nabad nugu gaadhsiiye waxaa kaloo la hubaa bishaa barakaysan in shayddaanka la xidhi doono war waxaa kaloo la hubaa in kalemaana la fasixi doono war kalemaanay war ma haysaane madaxweynuhu markuu masaajidka kismaayo ka khudbaynayey ra'iisul wasaare xamsana wuxuu ka khudbaynayey masaajidka isbahaysiga islaamka wuxuuna yidhi nin kastoo mas-uule markuu istaaf iyo baabuur buruufa qaato ayuu wuxuu odhanayaa layma baari karo layma taaban karo layma eegi karo jagboyntiga layma joojin karo ka iga wato sidoo kale lama taaba taaban karo marka mid kasta markii xil loo dhiibaabo sharciga ka weynaadaa haddaba si amniga loo sugo dhaca ciidamadana looga badbaado waa inay mas-uuliyiintu aqbalaan in la baaro ayaga iyo wixii la socdaba war ra'iisul wasaaruhu asaga iyo madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaankaba jidadka xirtaane taa maxuu ka yidhi war waxaa ilaahay mahaddiisa dowlad masaajidada ka khudbaynaysa inaan helnay waranta ku huraahayno masaajida ka khudbayan tarbuunkiba isin dhisateenna war madeeyow isha baydhababa baa biyaheeda iibsado booyadaha iyo ka gada dameeraha war xildhibaan ali shiro baarlamaanka ka hadasha waxay tidhi waa in haweenka loo sameeyaa masaajid orintay imaam noqotay inay ka khudbaysa miyay rabtaa oo maxaa u diiday haye qoondadii haweenku masaajidadiina ma gaarti geneva convention war bishii maarsaa lagu jiraa edabyaasha kaajo waxa ma ogida shacbaana lagu jiraa war kalemaanay war ma haysiine waxaa muuqata somalilan in la ictiraafaya war ingiriisku ma hadala naga aamu war warka kaga dhex gelina inay dagaalka mucaarad iyo muxaafid u midoobeen baa ii muuqatay sababtoo ah musharaxii wadani cabdiraxmaan cirra wuxuu yidhi muuse biixi iyo puntland labadabana wuu eedeey dagaalka laascanoodna ayagaa horiyey buu yidhi maantana waa ballaartay oo waxaa socota duulaan ka dhan ah somalilan waana in la difaacaa somalilan oo aan lagu eegan dadka ku soo duulay warfaysal cali waraabe wuxuu yidhi ah. golaha gurtida maalmo dhowaad qabiilqabiila ah loo kala fadhiyey laakiin maanta waxaan arkaa idinkoo sidii qaran u fadhiya marka weli somalilan waa midaysan taha buu yidhi abshir waaye hadday midnimadii ogolaadeen naw war ma taasaan la midownaa war kalemaanay war ma haysaana garaadadii laascaanood dagaalka gala miyay yidhaaheen hala joojiye maas dheheen haddiis la jooji waayo almiina ha la maas dheheen bilaahi khayre maah may dhaheen aryaadhaha garaadadii eh? nabadanaasla nuugale eh? nabadanaasla nuugale may dhaheen war shiikh buuhoodle ka hadlay wuxuu yidhi eh? dagaalka laascaana ka socda jahaad maahane waa fidno kadibna waa la weerarayo buuq iyo kaylaa ka dhacday oo maxaa kee kaanayay ka gaartay warwar mahaysada markay xaaladdu xumaatay imaamkii masaajidkaa raalligelin ka bixiyey hadalkii shiikha warhadhaha waayaaba soomaali weligeed sokeed ba isdili jirtee dagaalka sokeeyaha laascaanood maqaar baa jihaad ka aaminsan war jihaadka shabaabba sheegtay cid kasta inay ku awrkacsato maxaa diidaya wareedhaadaan war hayne mujaahidkii iyo mujaahidka yaa u garnaqaya miyaan mar hore lagu odhan war dagaalka tigree iyo dowladda ethoobiya midkee jihaad ah wareedhaha jihaadkii gacan kuma jiro hadda ruush iyo yukraina laga baqayaa in midkood sheegtee maxaa malaaf duubtay war rabadaan khaydaraf wuxuu sheegay inay ciidamadiisa ku jihaadayaan yukrain shacbaan sayfullahna muxuu yidhi oo hadda ruushiya yukrayn ma shacbaan iyo rabadaan bay faraha la galeen walba jamaatu awel baa hadlay nin dhummaaya la yidhi dhukiyo dhaaya ma leh war weligiin kale maanay warka waa dhabjisaan sidaad waalan tihiin garaadadii laasacaanood waxaa la arkay ayagoo buntland kula shiraya madaxweyne ku-xigeenka axmed karaash qaar oog sii marayana waa la sheegooo dhowaan la filaya inay muuse bixi hargayse kula shiri doonaan marka dad badan oo siyaasadda falaqeeya waxay maalmihii lasoo dhaafa lahaayeen muuse biixiya dhibaatada wadee arrintuba ma fogaateen war waxaananuu nadarta iriyo muqdisho lagu soo soo dhoweeyey ari caddeeye eh. oo ka mid ahay guddigii soddon iyo saddexda ahay eh. ee laascaanood go'aammada ka soo saaray war dhexdhexaadinta etoobiya ma in odayaashii la kala diray noqot waaniyaahe eh. ilaahay tiirkiisaa la cuskadaa xumaha waa laga tagaa taranta ubadkaad dhashana taariikhda islaamka iyo tacliimtaa lagu daraa warwaaqlow bilaash baad u xiiqaysaayee miyigaani biyomalena waan kaa maqli jiray somalilan dagaalkiiyo horumarku dhinac socdaa wuxuuna madaxweynaha somalilan xarigga ka jaray suuqa fariisoonkee cashuurta canshuurta ka caagan oo berbere laga hirgeliyey aga oo hadda somalilan canshuur ma qaadaysa miya waaranadoo dadkaagii u tag hanagu buuqine warwar ma haysiina bannaanbixii bajaajlihii ku baaqeen waa la xalliyey waana la soo afjaray mikrofoonkii maalmahan iska diyaarka ahay markay wax dhacaanna cidda sida waa la ogaaday degdeg wixii bannaanbax u abaabuli jirayna waa la ogaaday dilalka bareerka ah kuwa geystana oo dhallinyarada bajaajka beegsatana cidda mashruucaas wadday ee u xirnayna waa la ogaaday war ma la cambaareye mase waxbaa laga qabtay warbashiirow inuu og miyaadan maqli jirin aryaadhaha samidee cabdullana waxa uu yidhi how allownaaga badbaadi buuq iyo baajaaj banaanbeexe allownaaga badbaadi buuq iyo baajaaj banaanbeexe war kalemaanay war ma haysiine golaha shacabka waxa ka dhacay buuq ma ahayn oo gabdha isu jawaabay ahaayeene guul kalaa ka dhacday oo aan taariikhda horay u soo marin sharcigii la dagaalanka argagixisado baarlamaanadii hore u gembi jireen markii loo keeno maanta akhrintiisii yaa la bilaabay xildhibaanadoo badankood wada joogaan war maalinta ansixinta ansixiintaamay maqnaadaan war ninkii akhriskiisa ka qayb gala ansixintana ka maqnaada waxaa iska cad noo soo akhri in la yidhi waxa ku qoran waranna waxaan dhihi lahaa gulufkiiyo dagaallada socdee loo guntaday maanta kaalintiisa ruuxii gabee gaabiyo maqani khawaariij inuu garab u yahay liiska noo geliye waran wowood la jennay war ma haysaane dagaalkii al-shabaab lagu jebiyey ee jubbalan madaxweyne xasan sheekh wuu bogaadiyey war aqalka sareba maanta dood culusaa ka dhacday waxaana la horgeeyey xeerka aqoonsiga muwaadinka wasiirka arrimaha gudaha fiqi oo ka hadlana wuxuu yidhi sanatarro waddankan waxaa ka dhacay ilka casoo siddeed bilood lacag ku qaadanayay inuu ilka case raadinayo marka haddaan aqoonsi dhaban la helin lays ogaan maayo war cilmiga saykolojiga wuxuu qabaa qof kasta si uu horumar u gaadho waa inuu naftiisa raadiyaahu isa soo helaa warwariga yaabiyo somalilan soo saartay waxay sheegeen inay qabteen ninkii labadii kun iyo siddeed iyo tobankii hutel saxafi isku qarxiyey oo oh, nool war hadday saas tahay haddaa la soo qabanaa kiisoobe isku qarxiyo oo la soo helaa aga abbawtan oo kale wergooyin akhre interbool kama shaqeeyo wax kale waa ka baxdeen nink isqarxiyaa la soo heliyaa noo keentee maano warwarka ayga qasinina waxay dhaheen muuqaalkiiyo codkii laga duubay ninka marin habaabin baa looga jeeday ninka isqarxiyeyna qofka codkiisa la baahiyey ma ahayn war khiyaanada shabaab qof nool inay yidhaahdaan waa dhinta miyay maraysaa war dembiile adduunka dhaw raadinayo waa isqarxiya haddii lagu yidhaha waad iska dhaafaysaa xataa hadduu ku agmar karayo aad aragto mid u egaad moodaysaa marka ay ka wataane saalax badbaado inuu nool yahaa dhici karta wargodona laftirkiisuna uu nool yahay sooma dhici karto warwar mahaysiina labada gol ee baarlamaanka muddo kordhinay oo howlgaleen hadda kadibna waxaa la rajaynayaa in muddaxileedka hay-adaha dowladda heer federaal iyo maamul goboleedyadaba shanshan sano laga dhigo ee kalamaanay idinkuna kordhista waradogooyin cabdiraxmaan cabdishukuur ku soo qanciya marka hore war aqoonyaha madaxtooyada fadhiya oo malaha mucaaradka fariin u diraayo wuxuu yidhi waxaad kala doorataan eh. sanad iyo bar aan sharci ahayn eh. iyo hal sano oo sharci ah war janaraalina cadde eh. daljirka muxuu u imaan waaye war mucaarad hadduu jiro geel ma siinayaan ciidanka darjirka daxsoonse ma u soo dhowaanayaan wara may ka dhacdaa ruush maatiin madaafiicda naga daaya warwar mahaysiine gudoomiyaha degmada cabdicasiis rawde cabdicali iyo gudoomiye ku-xigeenada degmada waxay raashiin fara badan guddoonsiiyeen ciidanka furinta hore ku jira waxaana ka guddoomiyey jenaraal gacmadullo waxaanay la fiicnaan lahayd degmooyinka kale inay waxay ku daysadaan guddoomiye rawdo war cabdikuuse war ma hayside degmada cabdicasiis xaflad weyn baa ka dhacday gudoomiyaha gobolka iyo madax kaloo badanna way ka qayb galeen marka rawdo way u shidan ka baxa faaraheeda horaa waxaa loo yidhi muufey dubtaa malaayey ku cunaan cabdicasiis war kale maana waxaa la yidhi inantaan jeclaadaaba waa reera gabadhoodii ayaduna isoo doona bay dhihi taqaannaa anna lacag ma haystee midaan soo xadaan rabay qodlasiro ilaahw nasiicadil baa tahay xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagabo wahayd barnaamijka ogaal gudahaan waa inaga intaa dhegeystayaal barnaamijka ogaal waad kala socoteen karen anigoo cabdicasiis saliid beerada barnaamijka ila socodsiinayey cabdirasaaq salaad isaaq ayaa farsameynaya intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doona nabadgelyo aduunii ulashada kalgaalkii urnibirigababaxa tallaabada anigoo nitaalhay igu helay adduunii ulashada kalgaalkii urnibiriga galay ambabaxa tallaabada anigoo nitaalhay waxay aaminigu tidhi soo aragtideedii indhuu dooni maaya orodka raacdada waxay aaminigu tidhi soo aragtideedii indhuu dooni maaya ugubkayga ma qaniigi maayoulugiisa qaadka sheekhii alkumayo abaadiro soo uruurica shaqa uuha ugiisa qaadka sheekhii alkumayo abaadiroo soo uruuri caashaqa uuha waxaa jira talaluga ay waa oday ka sheekeye abtaqa gunteediyo aflibaax jacayl ganay waana urtaali waxaa jira talaluga ay waa oday ka sheekeye abata qadunteediyo aflibaax jacayl galay waana udutaale soma odhan ilaalan ku maqnaa ayaamaan labiisa leebaad soma oran ilaalaad ku maqnaa ayaamahan abaadiree ayaan maqan sheekhii loo irkanayo abaadiro soo uruuri caashaqa abaadiree ayaan maqan sheekhii loo irkanayo abaadiro soo uruuri caashaqa tabo halkii laagu oodiyo isagoon rugtii iman afkabaad ma gelin karo ololkana ma daaye ka geeluba goortuu ilmaha tabo halkii laagu oodiyo isagoon rugtii iman afkabaad ma gelin karo ololkana ma daaye badkale sujaharad iftiinta masku kuma soo rogay iftiinta masku kuma ugaarsado itaaliyo nasiib eersan maayo annasow itaaliyo nasiib eersan maayo iidaankii ka dhigayo abaadiro soo uruuri caashaqa uuha idan ilaahay iidaankii ka dhigayo abaadiro soo uruuri caashaqa uuha